يا رب يسألك خلاص لحالي فأنا ضعيف وهذه أحوالي kitaabka rabbigay iyo axaadiidta nabi maxamed sal ly slm labaduba inay leeyihiin muxkam iyo mutashaabih bimacnaa nas sida raajixa adugu khilaaf badan baa ku jira taxdiidkaase haddana nas macnihiisu uu cad yahay oo dalaaladiisu ay iska muuqato ninkii marka edabdarra u jeeda ama dana gaaralana uusan wax badan ka helayn iyo nas dalaaladiisu aysan caddayn oo ninkii xumadoon ah uu qaabku asagu doonayo u jiidan karo labadaasay u qaybsantaabuu sheekhuu yidhi waxaana qaacidada qur-aanku caddeeyey nabiguna sharxay salawaatuullahi wasalaamu caley ay tahay inaad horta ogaato arrintaa ayadaa inay qur-aanku ka kooban yahay axaadiisuna waa leedahay siday culamadu caddeeyeen waladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaatu muxkamaat huna umu lkitaab wa ukharu mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna ma tashaabaha minh ibtiqaa'a alfitnati waibtiqaa'a ta'wiilih <clears throat> aayaddaasaasay u caddaysay waa inaan horta qodobkaa ogaano qodobka labaad waa inaynu ogaanno muxkamka ayaa asal ah oo marjica lagu kala baxayo loo laabanaya ah mutashaabihuna macnihiisa macaanida uu ixtimaalo macnaha waafaqsan muxkamka ayaynu qaadanaynaa waxaad kalood ogaanaysaa qolyaha ahlulbidaca ah had iyo koor mutashaabihay ku dhagaan oo daliishadaan dantay leeyihiinna u jiitaan muxkamkana waa ka tagaan waxaad kalood ogaanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qolyaha mutashaabiha raaca inuu caayay oo madmuuman yihiin xadiidka caaishana sheekhu wuu kii keenay adigu marka markaad la niqaashayso ninka ahlubaatilka waxaad ku qasbaysaa oad ku soo riixaysaa in aad tidhaahdo maadaama aayaddan iyo xadiidkan qaabkaad u qadaata uusan ahayn ama dalaaladuusa aysan muuqanin kan bannaanka yaallee cad ee hadaa bayaanu linnaas ah waadixa ah aynu ku kala baxno u laabanno qolyihii ahlu bidacana isku noqon ahlu zayqa ahaa mithaal buu sheekhu soo qaatay mihaalu dalika buu idaa qaala laka bacdu lmushrikiin mushrikiinta barhkood hadday kuu yidhaahdaan alaa ina wliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aayadda hadday soo jiitaan oo deliishadaan ayagoo u deliishanaya in awliyada iyo sulaxada laga dhigan karo shufacaa cinda allah u deliishanaya oo yidhaahdaan wa ana shafaacata xaq shafaacadiiyo ergadu ay culummadu iyo ambiyadu iyo awliyadu ergeyn doonaan maalinka qiyaamo waa dhab wa ana alambiyaaa ambiyaduna lahum lilambiyaai jaahun sharaf iyo weji bay ku leeyihiin cinda allah aw amasa dakara uu sheego ninka mushabihee mushriga ama mubtilka kalaaman hadal buu sheego lilnabiyi xadiid nabi maxamed buu sheegay sala allahu aleyh wasalam yastadillu asagoo u daliishanaya bihi xadiidka nabi maxamed calaa shayin shay buu u daliishanaya yani calaa mas'ala oo min baatilihi min masaa'ilihi lbaatila ka mid ah. anta aduguna muwaxidow laa tafhamu aadan fahmaynin macna alkalaam yani wajhu listidlaal wejka uu wax u daliishaday iyo qaabka u qaatay kuma caddo wamacna alkalaami hadalka macnihiisa aadan garanay aladii macnahaasoo dakara uu sheegay qaabku aayadda u luqunjubaadhay ee macnuhu doonaya ugu soo riixay kuma caddo wejhu dalaalada kuma caddo aayaddu inay aayad qur-aana tahay waa og tahay xadiidkuna waa taqaanaa tusaale ahaan laakiin macnuhu u daliishaday ee qaabku u luqujumbaadhay u luuqluuqay baan kuu cad idan markay saa noqoto jawaab mujmala ka bixi buu sheekhu ku leeyay maxaan ugu jawaabaa fajaawibhu ugu jawaab buuhi biqowlika odhaahdada aad tidhaahdo ina allaha subxaanahu wa tacaala dakara fii kitaabih ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku sheegay ana aladiina fii quluubihim zayq qolyaha qalbigooda iyo uurkooda uu ku jiro leexashadu iyo diinla'aantu ay ku jirtaay yatrukuuna waxay ka tegahayaan almuxkama adilada cadcad ee bannaanka taal wayatabicuuna waxay raacahayaan almutashaabiha xadiidka ama aayadda iyo naska isdhex galay ee macnihiisu uusan muuqanee bannaanka uusan olin marka niyaho hadda la soo boda alaa ina wliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aniga macnahaad u daliishatay ima muuqo awliyada ilaahay ilaahay kuwa gacalka ka dhigay ee xidhiidhiyey maalinka qiyaamo iyo aakhiriya adduunba ma walba heraan mana cabsadaan baa la yidhi laakiin waxbay qabanhayaan oo ummadday kala maamulahayaan oo roobkay keenahayaan oo islaantii taran laga waayay bay taran ka keenahayaan oo amni iyo colaadba iyagay ku xidhan tahay adduunkay meeraan oy duulaan oy kala maamulaan anugu meesha igama muuqato shirkigii qureysheed carabbaad ku jirtaabaa ii muuqda aniga aayaddu iima caddo qaabkaad u deliishatana ooma muuqato hase ahaatee qur-aan cad baaba yaallee maxaad ugu wareega caddaysan alaa ina awliyaaa ilaahi ilaa khawfun calayhim walam yaxzanuun awliyada rabbigay tilmaantaa guud baa laga bixiyey ruux kastooo muslima oo ilaahay caabuday oo hoggaansamay baa ku jira ruux gooni oo weli la yidhaahda ma jiro nebi maxamedna ma sheegin salawaatullaahi wasalaamu calayh ilaahayna ma sheegin subxaanahu wa tacaala laakiin tilmaamo iyo e, sumado iyo astaamuu rabbi sheegay shareecaduna sheegtay ninkii laga hele ku tilmaanada yaa weli ah muslimiinto dhan baa awliye ah nin walba meelay u joogtaba man caadaa lii waliyan waa la nakireeyey dayib awsaaftiina waa la hayaa idan laakiin inaad tirahda sheekh hebel keligii baa weli ah waa sheeko raqiis oo jeefka kala soo baxday imana caddo laakiin qur-aan cad baa meesha yaalla dhabuur horta kale inaad ahlu baatil tahay waxaa ii muqata inaad aayadaha mutashaabihan macaun caddayn aad meel ku riixido ood ku camcamiso kuwan cadcadee banaanka yaalla xalaal iftiin baa la qashaay maxaad oga leexan saa dhabuu sheekhu waa war cad wey wamaa dakartuhu laka wixii aan kuu sheegayna ogu jawaab buri fajaawibhu aydan waxaad ugu jawaabtaa maa dakartuhu laka wixii aan kuu sheegayo waa maxay min ana allaha tacaala dakara ana almushrikiina yuqiruuna biاlrububiyati wa ana kufrahum bitacalluqihim cla almalaa'ikati walanbiyaai walwliyaai maca qowlihim haulaai shufacaa'una cinda allah wa hada amru muxkam bayinun laa yaqdiru axadu an yugayira macnaah idan alaa ina wliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun wa min alaayaati almutashaabiha maxaa muxkam ah oo cad oo bannaanka yaalla waxaa muxkam oo bannaanka yaalla oo iska cad in mushrikii alcarab iyo gaaladii nebi maxamed loo soo diray salawaatuullaahi wasalaamu calayh ay towxiidka rabbinimada ogolaaya qul liman ilardu waman fiiha in kuntum taclamuun wala in sa'altum man khalaqa asamaawaat idan qur-aankao dhan wuxuu caddeeyey kufaaru quraysh iyo mushrikii alcarab in ay rabbi subxaanahu wa tacaala abuurkii u ogolaayeen raasiqnimada u ogolaayeen tadbiirkiiyo maamulka kownka la maamulo u ogolaayeen in rabbinimada ay ogolaayeen alkhaaliqiya tadbiirka iyo mulkiga iyo tasarufka iyo hawshaasoo dhan ba rabbi inuu leeya iyo mulkiga waa ogolaayeen idan falam yakfuruu bihada tawxiid tawxiidkaa kumaysan gaaloobin ayb idankaa waa muxkam min ana allaha subxaanahu wa tacaala dakara inuu sheegana u sheego ugu jawaab buuhi ana almushrikiina qolyihii mushrikiinta ahaa yuqiruuna inay ogol yihiin oo qirsan yihiin birububiyati yacni ifraad ullahi biafcaalih ilaahay in lagu gooniyoolo loo ogolaado waxyaabaha kownka ka dhacahaya iyo abuurka dil iyo dayn irsaaqad roob colaad iyo nabad inuu rabbi iska leeyay subxaanahu wa tacala almulk waltadbiir walkhaaliqiy intaba rabbi iska iskale waa ogolaayeen maysan diidin haddaba maxay ku gaaloobeen oo qur-aanku soo caddeeyey wa anna kufrahum gaalnimadoodu inay ahayd bitacalluqihim kudhegay ku dhegeen cala almalaa'ikati malaa'igta ay jaaheedii iyo sharafteedii iyo shafeeca ka raadiyeen iyo walambiyaai ambiyada iyo walwliyaa'i maca qowlihim weliba ayagoo lahaa oo caddaynayay ambiyadu markay ku tacalluqeen ama malaa'igta ay ku tacalluqeen ama awliya mushrikii alcarab ay ku tacalluqeen bidawaatim ogumaysa tacalluqayn oo ma isan lahayn ambiyadu iyo awliyadu iyo sulaxadu ayagaa ilaahyaa oo rabbiyaala oo wax abuura oo wax maamula ma aysan lahayn inay addoommo ilaahay yihiin oo la leeyahay oo rabbi mulkiyo waa ogaayeen waxayse kaga dheganaayeen oo ka doonhayeen ergo iyo shafaaco soo saa ma ahaa idinkii marka mushrikii alcarab maxaa idin dhexeeya wadaadu wareega cadaysa intaad iga dayso hadday mushrikiya alcarab tawxiidu urubiya ogolaayeen oo qur-aanku cadeeyey oo ninkii beeniyan oo kaafir bilahi alcadiim yahay sariix wey waa takdiib bilqur'aan annas alqaطci ood beenisa wey dilaalatan wa hubuutan taa waa meesheeda wuxuu kaloo qur-aanku caddeeyey inay ku gaaloobeen in ambiyada iyo owliyada iyo sulaxada iyo jinka iyo dadka susuuban ee ahlukhayrka ah ay wax wax moodeen moodkay wax moodeen ay ku tacalluqeenna ma ahayn inay caabudi jireen oo u sujuudi jireen xaggana ay aaminsanaayeen in ay ayagu rabbiyaal yihiin oy wax abuuraan oo rabbi ka madax bannaan yihiin ilaahyo mustaqiliin oo rabbi ka go'an oo ka madax bannaan maysan aaminsanayn maxay aaminsanaayeen dadkan waa ahlu khayr rabbi baa doortay dad susuuban wey waa malaa'ig waa ambiyo waa sulxiyo ahlu khayr maadaama ay rabbi nooga dhow yihiin ilaahayna naga xigaan saanu isleenahay ama muuqataba waxaan ka rabnaa ergo noo ergeeya wejigaannu ku qabsanaynaa dugaag bay dhahey soomaali geed baa loo galaa dadna dad baa loo galaa soo ma ah markaad doonayso war durwaaga ama libaaxa ama baalka ramcadka xoolaha nafta u keena inaad disho cimil baa loo galaa geed baa loogu dhuntaa isagoo marka dhasdhaslaynaya beerkii baacuga la kala gooyaa ama waaba loo ootaaba cimil weyn baanti loola ooto neefka u dila loo soo loo soo dhaweeyo yaa meel yar intii laga banaystaa qoriga fiidiisa caarinta laga jeediyaayo dukoosaadka laga maraa dad agga dukuraad ka marta ku urinhaya malagaabaa galay ama iman mahayaba laakiin dad wixii kaa gala ayagu cimil loo geli waa musiibo caqli badane maxaa la sameeya dad baa loo maraabay dheen hebel hortay isku fiican yihiin oo maanta wax ka keeni kara hebel hebelow wax kale hay qabanin ninkan igala hadal ayib waad garanaysaa ninkii reemiyiga ahaa alxur ibnu qays miy wiiluu adeer u yahay yaa oo nin qaari oo cilmi badanoo yaa cumar ka mid ahaa ragga la taliya ee majliska fadhiya uhi waxaan maqlay ina laka wajan cinda hada alamiir igala hadal cumar laakiin markii loo geeyay hiih yabna alkhadaab ka bilaabay waad garanaysaa idan waxaa weeyaan dad dad baa loo maraa marka waxay leeyihiin awliyadan iyo ambiyadan iyo sulaxadan ilaahya madax bannaan ma aho wax ma abuuraan waxna ma awoodaan laakiin rabbi bay nooga ergeynhayaanoo waa wejigaana ku qabsanaynaa rabbi baan u galaynaa idan waxaan leenahay soomaaliyey qolyihiinnii ahlu qaabuurka ahaa ilaan waad fara badnaydeen wax kastaba waad lahaydeen sheekh cabdiqaadir jiilaani iyo sheekh uweys iyo sheekh yuusuf alkownayn iyo sheekh cabdiraxmaan zaylaci iyo sheekh axmed nuur xuseen nimankii noocaas ah maxaa ka rabteen inay rabbiyaal yihiin maydan aaminsanayn oo idan odhan mayn rabbi ka aaminsanaydeen waa ognahay inkastoo dhici karta caamada barhkeed inay hawshaa ay ku khatalmaan laakiin maxaad ka aaminsanay waxaan ka doonaynay waa dad susuubanoo ahlu khayraho ilaahay nooga ergeeyaan leenahay axmed nabi muxamed ya shaaficu lqiyaama nuuray salaam al hawli soo garan maysaan hawlahaasaan ka rabnaa wey idan warku waa iska caddeeyey waxaad mid noqotaa weeye idinkiiyo mushrikii alcarab xarfan bixarf nuskha ibqa alasli wey sheekhu marka wuu kuu caddeeya warka fahan inaad kor indhaha u taagta ma ah maxaa caddeeya in ergi un laga rabay erge un in laga rabay ambiyada iyo sulaxada iyo owliyadu kufaaru quraysha erge ka rabtay oo rabbiyaal aysan ka aaminsanayn qowluhu tacaala wayacbuduuna min duuni illah alla sokodii waxay caabudaan oy baryaan maa laa yaduruhum hadday diidaan ay maa laa yaduruhum cidaan dhibaynin oo waxba u geysan karin in casawhu wa abowh walaa yanfacuhum in cabaduuhu wa ataacuuh hadday caabudaanna anfici mahayo hadday ku gacansayaanna dhibi mahayo waxba ma awoodo maxay leeyihiin wayaquuluuna haaulaai shufacaauna cinda allah ayadda meel ka mar idan warku waa cad yahay wy wاladiina اtakhaduu min dunihi أwliyaa maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa warku waa iska cadyahay taasuu sheekhu ku sheegay wuxuu yidhi marka wahaadaa kan kada in kufaaru quraysh iyo mushrikii alcarab kaanuu yuqiriruun bitawxiid rububiya shirkigoodii iyo gaalnimadii lagu tagfiiriyeyna ay ahayd inay awliyada iyo ambiyada iyo sulaxada ku tacalluqeen tacalluqaasoo ku saabsan ashafaaca in loo ergeeyo ilaahay loo sii maro wasaadadaas iyo tawasulkaa ku saabsan ahaydna aayadda caddaysay waa amrun muxkam bur waa arrin la sugay oo mutqana bayinu iska cad oo caashagaratay ah laa yaqdiru axadun axad uusan awoodi karin an yughayira inuu wax ka bedelo macnahu macnihiisa macna cadoo bannaanka yaallo wey war intaad xalaasha cad ka leexato maxaad alaa ina awliyaa allah u wareegaysan ood ummadda meeshan abaarta ugu dhammayn iyo qamaacirka ugu raran ma adiladan bannaanka yaalla qaadateed laqdabada ummadda ka daawan wajaawibhu waxaad ka ugu jawaabtaa maa dakartu maa dakarta waxaad tiradaa bui maa dakarta lii haddaad a hadlahayo waxaad la hadlaysaa mushrigii ama ninkii qabuuriga ahaa la hadal wamaa dakarta lii waxaad ii sheegtaa ayuha alqabuuri ayuha almushrik buu sheekhu yidhi oo min alqur'aani aw kalaami الnabiyi sal ly slam laa acrifu macnah ay laa acrifu wajha dalaalatihi wey iima baxsano iima cadda aniga bimacnaa aayaddu waa garan xadiidka waan fahmaya laakiin macnahaad ku luqunjabadheed ku cidhiidhiday meesha kama muuqata nayma caddo hadday saa tahay oo se caddayn agtayda mujmal buu ka yahay macno cad baa bannaanka yaalla macnaha cadee bannaanka yaalla qur-aanka iyo adilada kale ay caddaysa aynu ku kala baxno asagana aynu isku haysanana macnaha kale meeshu ka waafaqo aanu ku fasirro qur-aanka rabbiga iyo adilada iyo tawxiidka ha iska horkeenin walow kaana min cindi hayri اllahi lawajaduu fii ikhtilaafan kaiira isku baab weeyahaas ka horkeenin murna iyo colaadna haka dhex samaynin aayadaha qur-aanka waxaad ii sheegto min alqur'aani aw kalaami nabiyi laa acrifu garan maayo ima baxsano macnaahu yani wajha alistidlaali bihi walaakin hase yeeshee asagoo macnahaad ku sheegataana iisu iga muqanin laakiin waxaan huboon ku dhaaranoo kitaab jaamic carcaar la ku mari baa jira dhabu waa maxay aqtacu waxaan goynoon ku dhaaran ana kalaam allahi ilahi hadalkiisu laa yatanaaqad ilahay hadalkiis ka hor iman mahayo wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haulaai shufacaa'una cinda allah iyo maa nacbudhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa aayadahaas iyo alaa ina wliyaa allahi marnaba isgoongoyn mahayaan dhabu isku meel bay u socdaan ado had ku darin awliyadu inay fiican tahay o ahlu khayr tahay oo ilaahay loo baryo oo camalkoodasan iyo sunooyinkooda wanaagsan lagu daydo haa laakiin in la baryo sheekh cabdiqaadirow maanta cidda adiga weeye la yidhaahdo xelihii xoolihii adrhigii xero dhaafa iyo layidhahda xoolaha maanta adaa lagugu sidayn ah, haddaad soo dhacsato agaaskaadii xuskaada diyaar wey haddii kale reerka xukumali hawsha hawl meesha geli karta maaha waa shirkigii mushrikii alcarabi ay ku gaalooben dhabuul sheekhu adduu muran ka keeno yidhahda kufaaru quraysh towxiid rububiya ma aysan rumayno qur-aanka daldal suuratmuminuun sii dah qul man yarzuqukum min asamaawaati walard aman yamliku samca walabsaar waman yukhriju alxaya min almayit wayukhriju almayita min alxay waman yudabiru lmr maxaa laga tegey fasayaquuluuna allah qul afalaa tattaquun qur-aanku wuxuu ka tegey ma jira waa caddeey waa jeexjeexay waa saafsaafay waxaan kaloona muran ka qabin buui waana allaha cafwan waana kalaama nabiyi nabiga sal ly slm hadalkiisuna laa yukhaalifu ka hor iman mahayo weydaaran mahayo kalaam allah labadaa arrimood waan ku dhaaran buur nebi maxamed xadiid ka sugan qur-aanka iyo kitaabka rabbiga khilaafi mahayo maxaa yeelay nabigu waa macallinkii la soo raacshay kitaabka inuu fasiro kitaabka qur-aankaa ummadda inuu cadcadeeyo fasiro wixii ka ishgaalgalo ka mugdigala u jeexjeexo baaba loo soo dirayba see marka u khilaafahaya ayb taasna muranka waxaan kaloo aan muranka qabin buu tiradaa buu kuuri kitaabka rabbiga ee aayadihiisuna iska hor iman mahayaan waxaa hadallihiisu iska hor yimaadaa ruuxa bini aadamka basharka ah een macsuumka ahayn toban sano mabdaw aaminsanaabuu ka tanaasuli cilmibaa u kordhi caqlibaa u kordhi waayo aragnimaa u kordhi da'baa kordhi waa isbedeli karaa ruuxa bini aadamka ee macsuumka ahayn ayib idan kalaamka rabbigay callaam alghuyuub iska hor iman mahayo isku meel u socdaa fahamkan khaldan ee qur iska horkeenahayan adaa ku aafoobay waxay khawaarij eedda weeye iyo murjio ka leexadha marka idan hada huwa aljawaab almujmal aynu ku kala baxna aayadahan cadcad iyo wixii rabbi qurayshku soo guuriyey iyo shirkigay quraysh ku gaalowday iyo qaacidada ah kitaabka rabbiga iska hor iman mahayo nabi maxamed sal alla alay wasalam xadiidkiisana khilaafi maayo aayad rabbigay intaa ma isku waafaqsan haa haddaba aayaddan macnaheedu inoo daahirin een isku haysanno kuwan cadcadan isku waafaqsanna aan ku kala baxno ayadaasna macnaa waafaqahaya muxkamka aynu ku fasirro warkuuso war cad ma ah sheekhu wuxuu uhi wahaada midkan kadeen kuu sheegay mujmalka ah jawaabun sadiid waa jawaab toosan buudhi oo meeshii loogu talagelay awdaysa halkeeday buuxinaysa cubaysa walaakin laa yafhamuhu jawaabkan ma fahmaayo bal hase yeeshee ilaa man wafaqahu allah ciduu rabbi waafajiyey ayaa fahmaysa bu inuu qur-aanka saa loo hogaamiyo oo saa laiskugu fasiro ninka laakiin aafaysa uu iska horkeeni ayib falaa tastahina fududaysan mur bihi biljawaabi almujmal asadiid hada fainahu kama qaala tacaala arrinku waxaa weeye siduu rabbi sheegay ama fainahu jawaabkan sadiidka ah kama qaala tacaala wamaa yulaqaaha lama waafajiyo ila aladiina sabaruu kuwa sabray ee dulqaatay gegsaday mooyeen wamaa yulaqaaha lama waafajiyo ilaa duu xadin cadiim nin nasiib badanoo ayaan badan baa la waafajiya idan ruux ahlu khayr ah yaa jawaabtan fahmo ku habsado sidaa ayada ku kala hogaamiyo oo ku kala haga qur-aanka iyo adilada ayb wa ama aljawaab almufasal jawaabta faahfaahsan ee ku saabsan alaa ina awliyaa allahi ku saabsan iyo howlaheeda iga dhegaysabu ama ku saabsanba mushrikii alcarab wa mushrikii zamaani sheekh wa mushrikii yowmina haada waxay daliishadaan shan iyo toban shubho oon ka jawaabi doona iga dhegaysabu ayib wa ama aljawaab almufasal sooma jawaabta la faafaahiye fidsan fa ina acdaa allahi ilaahay colkiisu iyo cadowgiisu mushrikiintu ku wadaay lahum waxaa u sugnaaday acdadaas ictiraadaatum bushiyaal kaiiratun fara badan bushi iyo waxyaabay ku andacoodaan oo ay kugu caaridaan ayay leeyihiin mushrikii quraysh baaba nabi maxamed caaridli jirtay nabi maxamedow ma haddaad keentay inaad tiraado wixii ilaahay gowracay neefka xalay markii adhiga la xareeyey xoolii ciddu xarootay waagu markuu baryay asagoo xeeda dhex yaallo dafuufay la arkay oo dibarada ma waxaa tiri waa xaaraan ilahay baana dilay ogo waata hee kii aad qowracdeen bismi wallahu akbar qacaad ka siisanna waa xalaal ma gacantiinaa ta rabbi badan shubahaad bay la taagnaayeen nin soo daynhaya shubada xoog badnaanteed ay xoog badan ilahay baa ka hadlay walaa ta'kuluu mima lam yadkur ismullahi calayh wa inahu la fisq waina shayaaiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum wain aطactumuuhum haddaad baktiga cuntada ku raacdaan soo ma inakum lamushrikuun jawaab cad weeye idan marka kuwo islaam sheegan oo salaad tukan oo shantii arkaan waan la imaynanaa leh inay shubahaad keenahayaan oo bushi iyo ictiraadaad iyo wax soo maqiiqahayaan muran ma laha tiibuu sheekhu kuu sheegahaya ictiraadaad kaiiriya calaa diini rusul diintii ambiyada lala soo diray rusushay ku busin adiga kuma bushin hayaane waxay bushinayan waa diinu rusul walaa yadruuna bidalik maxay saa u yeelhayaan yasuduuna waxay ku awdahayaan kaga celinhayaan bihaa shubahaadka iyo ictiraadaadka annaasa canhu can diin illah diinu rusul waa lagu dacayadayn yuhuud baa soo dirtay dollar bay qaataan dabaday ka tiimbaraysan yihiin mid wahaabaa dhintayoo hee heed kristanaati annagaaba iskaleba markii la hal xabaalo laa ilaaha illa halla wada qobartaa naga xabaali mayso waa sidee annagu naga tirsanaa maxaa daliil u ah dabadiisa la fiiriya daba nicista dabagiminta moori baa noogu yaallay tiimbari sheekar raqiis gabdhaha la bikaara jabiya yacni waa in shubahaad iyo dacaayad iyo barabaganda inta lagugu sii daayo mayd lagaa dhigo shacabkuna kaa yaac warkaa war la yaqaana wey daruni aqtul muusa wey fircoon u afjaru cabdin fi lcaalam soo akfaru cabdin sida qur-aanku caddee nabiguna tilmaamay idan wuxuu leeyahay nabigii nabi muuse afdalu anbiyaai bani israa'iil ayaana wuxuu leeyahay darunii aqtul muusa iga leexdato shacabow iga leexda aan muuse dili waliyadcu rabbah rabbiguu sheegay ha u yeedho maxaad u dilood ku geli inii akhaafu an yubadila diinakum aw an yudhira fi lardi اlfasaad u fiirso fircoon war la yaqaano wey nimanku diintay bedelahayaan xaashicadday wataan xaashicaddu muxuu eeday warshad baa samaysee kan xaashi guduudka indhahaba lagu beelaaba sufyi maxaa indhaha tiray say u bicirinaysaa u lahaayeen eber indhii awe waaba lagu indhabeelaa sheekh say mugdi ay wax ugu hayaan baa lagu indhabeelaa waxaa warshad baa samaysa geedaa laga sameeya dhir baa laga sameeya waxba ma ah maadada ku qoran iyo nuxurka meesha ku yaalla ayaa un ku xukuma ma xaq baa mise waa baatil dhibna haysta weeye ayib marka dacaayadaas waa waxyaabaha ummadda ka hortaagan xaqa bay ka mid tahay <clears throat> idan hadduu sheekhu bilaabay jawaabadka mufasalkaa iyo shubahaadka mufasalkaa idan wuxuu yihi faina acdaa allahi lahum ictiraadaat kaiira calaa diini rusul yasuduuna biha annaasa canhu can diin illah minha ictiraadaadka waxaa ka mid a ama minha shubahaadka waxaa ka mid a wa hiya shubha lula shubhadii koobaad waata qabso qowluhum qowlu lmushrikiin naxnu laa nushriku billahi bay dheheen annagu rabbi uma shariig yeello haddaan nahay dariiqooyinkii iyo ahlu qaabuurkii iyo nimanka diiqi jiray siyaarada waxan jiray ee habeenka dhafri jiray banaanbaxa samayn jiray qubuurta ku dawaafi jiray baabuurka horran baan laga degay ilaa toddoba koor qabla lagu dawaafiyo kadibna laga daadan jiray loo soo guurguuran jiray carrada laga qaadan idan ninkii siyaaradaas iyo ka harana loo qaadan jiray nin diin la-aan oo khariban oo malagiiba galo ayaan daran waxay leeyiin annagu iyadoo sidaa tahay mushrikiin ma nihin war inanbalaay naxnu laa nushriku billaah ilahay uma sharig yeello bal nashhadu waxaanu qiraynaa annahu laa yakhluqu walaa yarzuqu walaa yanfacu walaa yaduru ila allah waxdah laa shariika lah wa u fiirso had soo ma jabno haddaad soo fahamtay muqadimadii sheekha aad soo fahamtay intan intan laguma islaamo intan dambe laa yarzuqu walaa yakhluqu walaa yanfac walaa yaduru ila allah waxdahu laa shariika lah laguma islaamo tawxiidna ma aha macnaa laa ilaha illa allahna ma aha yan kaa baasho bal nashhadu waxaanu qiraynaa annahu laa yakhluq inuusan waxba abuurin walaa yarzuq irsaaqad iyo dheef iyo nacfina uusan bixin walaa yanfac uusan wax dheefinin walaa yadur uusan wax dhibin ila allah alla mooyaan waxdaw keligii xaalu yahay laa shariika lah cid la wadaagtahay fi duri wاlnafci wاlrisqi wاlkhalqina uusan jirin dee intaa kufaar quraysh bua aaminsanaayeen aayadda inoogu dambaysa ku socey qul man yarzuqukum min alsamaai wاlard am man yamliku الsamca wاlabsaar wman yukhriju alxaya min almayit wayukhriju almayita min alxay wman yudabiru اlamr fasayaquluuna allah wey oo intaa maxaa isdoorisaan idinka kufaar quraysh mushrik iyo alcarab iyo idinka maxaa idin dhexeeya waxay leeyihin marka waana muxamadan wanuqir bal nashhad wanashhad waxaanu qirana ana muxamadan sala allahu alayhi waaalih wasalam laa yamliku inuusan u hananin linafsi asaga naftiisa nafcan wax dheef ah walaa daran wax dhib ah fadlan iska badaaya can cabdilqaadir aljaylaani wahayri sheekh cabdilqaadir iyo sheekh cadiruusin axmed albadawi iyo rufaaci naqshabandi iska badaaye nebi maxamed baanu aaminsannahay inuu yahay rasuul rabbi soo diray oon asagu naftiisa dhib iyo dhaaf midna aan keensan karin qul inii laa amliku linafsii nafcan walaa dara aydee aayadii hore hadda kahor maynu soo fasirin nu soo fasiro qul nabi maxamed waxaa ku talaabaa man yarzuqkum min asamaa cirka yaa idinka irsaaqoo roobka keena ila nicmada iyo dalagga baxaya beeraha dhibicdaasay ku xidhanta xayawaanka xataa badaha ku jira roobkaasi ku noolyihin iska badaa wax kale kuwa barriga jo iska badaay qul man yarzuqkum min asamaai waalardi dhulka cirka yaa idinka irsaaqa dhulka idinka irsaaqoo beer iyo dalag soo saara iyo baad iyo xoolu daaqaan idinkuna aad beerataan aman yamliku samca walabsaar arag iyo maqalka yaa haya indhaha yaa kaa qaadi kara oo dhagaha ku siin kara yaa kaa qaadi kara kuuna dayn kara caqliga iyo waxoo dhan yaa bixiya rabbi subxana wa tacaala waman yukhriju alxaya min almayit yaa shay meyda ka soo saara noola ka soo saara wayukhriju almayita min alxay waman yudabiru اlamra adduunka yaa maamula taladiyaa iska leh alaa lahu alkhalqu waاlamr fasayaquuluuna allah rabbi waa ogyahin odhanaya maxaa yaele way rumaysan yihiin talbiyadooda anagoo soo maray fi صaxiix min riwaayati ibni cabaas kaanuu yaquuluun fi طawaaf markay kacdo ku dawaafayeen labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka ila shariikan huwa lak tamliku maa malak markay halkaa marayaan labayka laa shariika lak marayaan buu nabigu wuxuu dhihi jiray wayxakum qadin qad bes bes intaa ku daaya wararkaas toosha wey toosha lagu kari waa way jiirsinhayaan arrin iska cado bannaanka taalle ahayd waa la ogyahay murantaa ma laha sheekh waaba la yaqaan markay xataa xaaladdu ku cuslaato oo ay baddu caarido balaaya dhacdo way isdhiibi jireen mukhlisiin bay noqon jireen sida rabbi cadey subxaana wa tacaala waa in badan baynu soo sheegnay waidaa masakum aduru fi اlbaxri dalla man tadcuuna ila iyah wadalla canhum ma kaanuu yadcuuna min qabl rabbi waa caddaynaya waidaa khashiyahum mawjun kaاdulali dacaw اllah mukhlisiina lahu اdiin waidaa masa alinsaanu dur dacaanaa lijanbihi aw qaacidan aw qaa'ima falama kashafna canhu durah mara kaan lam yadcunaa ilaa durin masa kadalika zujina lilmusrifiina ma kaanuu yacmaluun waa iska caddahay arrin cadu bannaanka taallo wey xataa markay shadaa'iddu timaaddo mukhlisiin bay noqon jireen shirkigoo dhan bay ka tobatgeen horaan maxay ahaayeen kaanuu yuqiruuna bitawxiid rububiya wa cinda ashadaa'idi kaanuu yukhlisuun idan marka saacaddaa maxay yihiin mukhlisiin miya bilmiya boqol kiiba boqol laakiin <laughs> marka bannaanka loo soo baxoy ay caaha biyaha kala baxaan saacadaasay shirki bilaabahayaan in rabbi ku badbaadiyo ikhlaaskaasu tilmaamhaya waxa loo badbaadinhayo ikhlaaskaasa lagu badbaadiyo waaba la halaagi lahaaba ah, idan taaba ba iska cadday muran ma laha waa bannaankay taallaa marka waxay yidhahdeen markay leeyihin anagu mushrikiin ma nihin nabi maxamed iyo sheekh cabdiqaadir iyo khayrkii midnaba waxaan ognahay inuusan nafci iyo dur midnaba naftiisa u lahayn laakiin maxaan ka rabnaa walaakin buuhi hase yeeshee haddaan mushriga ahay qabuuriga ah ana mudnibun buuhi dembiilaan ahay dad baan laayay xoolaan dhacay dhabajiif baan ahaan jiray waan macsiyaystay salaadaha goysgoys baan ku ho waan dabagooyaa zakada waan gargowraa oo si toos ooma ah bixiyo nin aafaysan baan ahay musaasaa haa idan ilahay kuma hagaagi karo haddaan saa ahay ilaahay kuma hagaagi karo toosuma aadi karo oo ilahay muxuu yihi ruuxan aniga muslimka ima soo aadi karo qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat اllaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum ma qad salaf idan war iska cad weey idan meel aad rabbi u soo maraysa ma jiraan toos baad u aadi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waa iska cadda wsaalixuuna buu yihi ararti shubhadii baa lagu jiraa ninkii mushriga la soco wsaalixuun kuwaasuu suuban lahum jaahun sharaf iyo weji bay kuli cinda allah wa atlubu waxaan ka dalbahayaa min allaahi ilaahay baa wax ka dalbahaya bihim bijaahihim wa biwajhihim lafahoodaan qoraxaysanhaya ma dhib baan sameeyey maadaamay weji iyo sharaf ilahay agtiisa ku leeyihiin ayagaan ilaahay usii gelhaya sida dugaag idan lafoodan qorraxaysanhaya inaysan waxba tari karina waan ogahay oo maxadabada u qoraxaysan ayb adugu toos rabbi u aadid waxba tari karin masdarka iyo meesha hawshu ka imanayso allah ma ah allah keli aad wax dembigana qiro allahuma anta rabbi laa ilaha ilaa ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduk wa ana calaa axadika wacdik ma staactu qiro abuu laka binicmatika calay wa abuu bidanbi faqfir lii isdhiib rabbi waa kaa aqbalhayaa ninkii reer banu israil boqolka dilay ee weliba wadaadka ku khatimay wadaadka suufiga ku khatimay ee ku gunaanaday baa rabbi ka tawad aqbalay khaalid ibnu waliid oo saxaabada baaba'shay yowma uxudin waad garanaysaan baa rabbi min akaabir saxaaba noqday cumaru intuusan islaamin muslimiinta ninka ugu dhib badana asaga abujahal ayaa soo islaamay kadibna ashaddu lmuslimiina fii diin illahi wa amrii noqday war hawsha rabbiga baabka rabbiga waa fure maftuux weeye leyla nahaar ninuu ka xidhan yahay oon mushrik ahayn ma jiro mushrika laftirkiisu faradfur buu leeyahay kafaara gud buu leeyahy waa macay inuu shirki ka toobad keeno intaabuu wa aqaamuu salaata wa aatu zakaa fa ikhwaanukum fi ddiin aaya ukhraa fakhalluu sabiilahum ha laga leexdo dariiqooda ha laga leexdo idan maxaad la wareegaysaan adugu ka toobadkeen waxaan ka dhacba ilahna toosu bari welayga caddaysiga jooji marka saasuu yidhi shuba culus wey horta annaga laba qayb qaab wey wuxuu yidhi markood horta mushrikiin ma nihin maxaa yeelay waxaanu qirsannahay bitawxiid rububiya waa lambar weyn oo culus oo jawaab kaaga bahan midda labaad wuxuu leeyahay mushrikii quraysh ama mushrikii alcarab ambiyada iyo awliyada iyo sulaxada dawaadooda is ahaantood lafahooda qudhigooda ay wax ka baryi jireen lafahooda aadi jireen annagu maadaama aan dembiilayaal nahay awliyada iyo ambiyada iyo nebi maxamed lafahooda ma doonayne sharafta iyo magaca ay alla agtiisa ku leeyihiin baan ku xoola daaqaynaa aan ku aan arku kacsanaynaa intaas wey marka waa kala duwannahay iyagu mushrikiin bay ahayn annagu mushrikiin ma nihin midda labaad ayagu waxay aaminsanayn istiqlaaliya inay madax bannaan yihiin awliyadu iyo ambiyadu iyo malaa'igtu oo iskood wax u qaban karaan iyagoon rabbi sii marin rabbina aan la hadlin annagu laakiin ambiyada iyo awliyada isu aaminsannahay inayn laf ahaantood iyo gooni ahaantood ayse waxba u qaban karin laakiin jaahoodii baan rabbi ku balyanayma allahuma arxamnii bijaahi lmustafaa walambiya baan leenahay ayb halkaasaan dal halkaasaan taagannahay sheekhu marka labadaas aad ka jawaabaysaa fajaawibhu ugu jawaab buuhi ninka asaga mushrikaa mushriga ah bimaa taqadama wixii soo hormar waa ogtahaad maxay iska caddaa waadix weeye waadix weeyo mushrikii qurayshin kaanuu yuqiruuna bitawxiid rububiyyati walaa khilaafati fi dalika cinda almuslimiin ilaa cinda almuta'ahiriina mushrikiin mooye qaatibatan murantaan mala waa iska qur-aanka cadcadeeyey masale qur-aanka kaga badan inaysan jirin marmaynba sida loogu celceliyey adilatu rububiya maxaa yeele waxaa ka laasimhaya tawxiid ulwiya ka laasimhaya ayib ruuxu marka wuxuu qirsan yahay ee ogol yahay markaad isla sugtaan haddee kanna waa lamida maxaad ku diidtay nin baa wuxuu yidhi ardada nin kasta boqol boqolka shilin ha la siiyo xasan iyo cabdi iyo cumar buu u dhiibay boqol boqolkii jaamac baa soo istaagay may lagu siin mahayoba hadhihi sheekh maxaa jira maxaa yeele asba arday weeye kuwa aatisa maxay ahay ardo asba arday weeye wixii hore isla ogolaydeen baad u daliishanaysaa soo maha nimanka hore maxaan wax ku siinay ardaynimo jaamacana waa arday boqolkii waale haddii kale ida daraad wadaa wey wadaasha waxaa ku jira cirqi iyo qawmi iyo cunsuriya kugu jirta ah, idan maadaama kufaar mushrikii alcarab ay ogolaayeen tawxiid urububiya kay diidanaayeen baa lagu lug qaban jira waakee gala lo odhan jiray afilaahi shak faatir الsamaawaati wاlard ayb war iska cad weeye taa ugu jawaab waa maxay wahwa waxaa weeye wixii soo hormaray ana aladiina qaatalahum rasuulu اllah kuwuu maxamed la dagaalamay nabi maxamed kuwu laaye ee la dagaalamay kaanuu muqiruuna kuwa qirsan bay ahaayeen bimaa dakarta waxaad sheegtadhi ana ima xarakayna ama bimaa dakartu muxuu idin qoray bimaa dakarta mushriga u celiya asax wey wixii aad sheegtay way qirsaa waa maxay oo tawxiid rububiya wa muqiruuna ayadda waxay kala ogolaayeen bianna awhaanahum asnaamtooda laa tudabbiru shay-an waxba inaysan maamuli karin waxba aysan keeni karin laa tanfac walaa tadur laa takhluq walaa tarsuq wax ay qaban karto laysa lahaa tasaruf walaa khalq walaa takhliiq fi lkown waa qirsanaayeen wa inamaa araaduu kufaaru quraysh iyo mushrikii alcarab waxay ka doonahayeen ambiyada iyo owliyada aljaaha weji iyo washafaacati ergo intaasa ka rabeen idan waxaa tihiin weeye laba mushrikiin oo kala horreeyey un wakhtiga idan kala geeyey mushrikiin alcarab kaanuu mutaqadimiin wahum waa salafakum aalix wey salafakum aaalix mushrikii alcarab amaa antumna waxaa tihiin alkhalafu sayi wax idin dhexeeya ma jiraan haddii kale waxaad isku doorisaan noo sheega maxaad is doorisaan dameer iyo labadiisa dhagood baa tii halkaa sheekhu istaagbo waqra' ku akhri haddaad doonto isdhaqaajin waayo calayhi cala almushriki maa dakara allahu fii kitaabihi ilaahay kitaabkiisa ayaduhu ku sheegay oo wadaxu weliba u caddeeyey ku sii daa wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaha ila ana facbuduun wmaa khalaqtu اljina wاlinsa ila liyacbuduun shahid allahu daldal qur'aanko dhanbo ayb yarxamuka allah bal xataa tawxiid اluliya laftirkiisu inuu xaq yahay oo nabigu xaq la yimid mushrikii alcarab mushrikii qurayshin saadadoodii iyo raggooda cuqaasha waaweyn ee akaabira mujrimiha ah ee ummadda hogaaminaya way ogaayeen sida rabbi oga soo guuriyey reer bani israilka falama jaءatum aayaatuna mubsira qaluu hada sixru mubiin wajaxaduu biha wastayqanatha anfusum dulma waculuwa fandur kayfa kaana caaqibaة اlmufsidiin ama nabiy llaahi muxamed waxaa lagu yihi fainahum laa yukadibuunak walaakina الظaalimiin biaayaati illahi yajxaduun idan waa iska cadday waxaad sheegi inuu xaq yahay waa og yihiin laakiin kas bay u diidan yihiin idan qaybo ka midaba saa ahayd idan warku waa iska cadiyey waxaad tidhahdaa islaazimi aayadihii sheegay tawxiid urubiya ka hadlay inay mushrikaad carab qirsanaayeen iyo aayadihii caddaynaya mushrikii alcarab waxay ambiyo iyo awliyey oo sulax u daba taagnaayeen inay ahayd in jaaha iyo shafaaca ay ka helaan maalinka qiyamay adduunkaba idinka isku mid baad noqotaan marka waa yahay magacyuhu dhib ma laha magacyuhu dhib ma laha kufrigu iyo gaalnimada shirkigu bixaddi daati buu shirku u yahay laa biismihi iyo lafdihi magacu waxa laga hadlaya ma aha nabigu wuxuu leeyahy allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad xadiiu caaisha fi saxi buhari wahayr waa garanaysa allaahuma laa tajcal qabrii ilaahu qabrigii ha ka dhigin iyo meeshaan ku duugana ku waanan yucbad sanam la caabudo qabri nabi sanam buu noqon karaa ku noqon markaad ku dawaaftay eed u sujuudda ee ilaahay hawlo u lahaa aad qabriga la aado sanam buu isu bedelay ma nabigaa ka dhigay mise diinta ka dhigtay mise adaa ka dhigay mushriggaa adaa ka dhigay nabigu tibi rabbi ka baryaya ilaahw iga badbaadi weliba intuu ka sheekeeyey mushrikiin muxuu aha qolyaha nasaare iyo yahuud dhibkoodii masaajidda qaabkay u dhisi jireen iyo sulaxadii sawirkooda dhex dhigi jireen fii aakhiri ayaami wa fii wafaatihi buu ilah ka magangelaya caaisho markay xadiisi soo guurisa yuxadiru maa sanacuu lacana allahu lyahuud wa fii riwaaya cinda bni khusayma lacanat ullahi cala alyahuud sariix ah ama qaatala allahu lyahuud ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid xadiidka umu salaame iyo kii caaisha iyo kii anas iyo daldal warku war bannaanka yaalla wey idan wax idin dhexeeya ma jire mushrikii alcarabna asnaamtii ay caabudi jireen asluha kaana wuxuu ahaa timtaal iyo magacyo iyo sawre min rijaalin saalixiin oo laga soo dheegtay oo laga soo ergistay min qowmi nuux warka iska cadda weeye idinkuna qubuurtan ay ku dul wareegteen sharadka iyo nadarkaad u gashaan ee xilliga mucayanka loo xajiyo ee loo diiqo ee xoolaha loo qala geela waa bilmunaasaba la soco qubuurtii soomaaliya awliyadii nimanka lagu sheegay sayidiyaalka la odhan jiray waxay ilahay niman la khaliifyo iyo muriidyo nin qabriga maamula jira oo khaliif la yidhaahdo ama muriid la yidhaahdo ama aabba la yidhaahdo la socda mushrikii alcarab asnaamtay caabudaan iyo qubuurtay caabudaan ay baryaan ayaguna waxay lahaan jireen niman leedahay khaliifyo iyo aabbayaal iyo muriidyo laakiin waxaa loo magac leedahay sadana maamulka qabriga maamulka sanamka xoolaha isagaa kaa guddoomi isagaa gawrici isagaa kuu furi maanta maalinkiisa ma aha sharadka hadda geli maysid nin maamulaa jiray waa khaliifyaheennii mise khaliifyo lamaba yaqaano khaliif soo lama yaqaano khaliif iyo muriid iyo aabbe iyo nimanka laodhan jiray qubuurta fadhiya ragga maamuli jiray ee baabuurta caalanka taagi jiray nimanka waa nimankii sadaanada qurayshyada asnaamta maamuli jiray wey nafsa shay waa nuskha ibqa alasl yayse kaa hoos bixi haddaad weligaa uun u haysta saramka la sheegi taallo dhagaxtuura ama xawataako kale meentii la taagay loo sujuudahayo jaahil baa ta cibaadadu sujuudi rukucbesa ma aha allah yubaarak fiik cibaadadu sujuudi rukucbesa ma aha khawfka iyo tawakulka iyo nadarka iyo su-aasha iyo cabsida iyo rajada iyo raqbada waxo dhan soo cibaada maaha haddaadan agaskii iyo xuskii nabi aada bixinin sheekh hebel xoolaad u cabsanaysa xoolahaada waad u cabsan indhahaan saaray adhi maalin meel lagu laayay nin diiday xoogu xayn badan lahaa yaa adhigiisii galabki intuu weer galay yuu dheer dhowr u jeclaabu isdul saaray weerkuna wax baasa weeye xoolaha ri ku gaabsanma u dhex boodi labaatan afartan dhulka dhigi miduu caloosha ka tuuro miduu madax kaga jabiyo wax riban weeye ninkii aroortii dambe dembi la'aan toban neef wax ku dhowuu gowracay agaskii ee xuskii sheekh uu shalay diiday ah, sheekhi baa weeras ka soo dhigay adhiga waxa laayee galay <laughs> wuu aaminsan inuu sheekhi yahay nimanka waa laga cabsan jiray sheekh ayagaa la rajayn haddaan la samaynin roobku dimaaya la aaminsana maxay tahay shirkun fi luluhiya ma ahe xataa shirkun fi rubiya soomaliya tifka ah haddana tifka ah weliba koonfur baa u daran reer koonfureed waa inay xisaabtamaan weerarna ku qaadaan koonfur ayb iyo galbeedba jigjeeho marka hore loo dhaafo in badan waan sheegay labadaa meelood laba meelood oo aafaysan wey taas u caddee buuhi una sheegay inay isku mid yihiina maxaa isdoonisaan dhe fa in qaala haaulaa waa shubaadi labaad shubhadii labaad shubhadii koobaad laba jawaod baa laga bixi waa gowraca sheekhu waa iska dhib yartahay war tawxiidkan aad ku hayso annagu muqiruun biannahu khaaliq wa wa annahu yanfac wayadur waa tawxiidka qureysheed waa yaqaaneen meel laga fadhiiso jaahil baa tahay ama taadlida annagu ambiyada awliyada toos ooma baryaynee sharafta iyo wejiga ileh ma rabbi ku u bandhiganaynaa nafsa maa kaanuu yafcaluuna weeye qurayshay samayn jirtay wayacbuduuna ka siidaa min duuni illahi maa laa yanfachum walaa yaduruhum wayaquuluuna haaulaai shufacaauna cinda allah maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila ilaa shariikan huwa lak tamlikumaa malak waa iska cadday maxaa isdoorisaan marka waxaad ku kala bedelantihiin ii sheeg haddaad tidhaahdo anugu waan tukadaa asagu muusan tukan jirin waan zakeeyaa muusan zakayn jirin waan xajiyaa muusan xaji jirin hal shirki baa ku filan hal shirki oo yar baa waxaa la timid oo dhanba ku filan hal shirki shirki yaryaraan ma laha naaru meel qabow ma laha in yar baa baruur keliya baruur badan qurmsma jirta lain ashragta layaxbaطanna camaluhu walatakuunanna min alkhaasiriin siddeed iyo toban nabi bacdamaa suuratu ancaam lagu soo sheegay baa la daba dhigay walow ashraku kulligood intaasoo ambiye ah intaasoo nabi oonu soo sheegay lix iyo tobanka ama siddeed iyo tobanka rasuul ama nabi walow ashraku midkood hadduu shirki galo ama kulligood ay wada galaan la laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun in shirkigu ma yaqaano eexo iyo muxaabaad iyo ma laha hawsha ayada marba shirkigu hadduu noqdo shirki weyn oo akbara ou noqdo camalkoo dhan buu la kacahaya laa salaad ba wax qabanaynin walaa soon habaa'an manhuuraw hal qaban maayo adoon mushrigii baad la mid tahay asalkan weligaa aan salaad la iman iska ilaal hawsha ayada waa xaqullah marnaba la cafin maayo haddaadan ka toobadkeen idan taa iska ogow fain qaala hadduu yidhahdo hadday yidhahdaan bur haaulaa haaulaai alaaya cafwan fain qaala hadduu yidhahdo mushrigii weeye haaulaai alaayaatu naزlat fii man yacbudu اlasnaama kayfa tajcaluuna saalixiina mila alasnaam am kayfa tajcaluuna anbiyaءa asnaama fajaawibhu bima taqadam marka labaad baa waa irhaab fikriya waa lagu cabsiin ma haddaad keenteen intaad wahaabiyo ka soo badbadiseen inaad nebi maxamed iyo owliyadii aalu khayrkii aad asnaamtii hubul iyo laata iyo isaaf iyo naa'ila la sintaan iyo manaati iyo cusa ma keenteen waa lagu hanjabi inaad girgiritood meesha kaa cartaa la rabaa haddaa dhaqaaqi gacan baa lagugu dayba ha u dhaqaaqin wey waa irhaab fikra waa lagu cabsiin war ha nagnaglaynine xaqiiqadu waxa lagu kala bixi waa nuxurka meesha yaalle idinkiiyo kufaaru quraysh maxaad isdoorisaan ii sheeg kaanuu yushrikuun wa antum tushrikuun kaanuu yuqiruuna bitawxiid rububiya wa antum tuqiruun wayushrikuuna fi tawxiid اlcibaada waantum tushrikuuna aydan iish ilfarq baynakum warka waa in la caddeeyo waryaga caddaysiya hanjabaad waxba ka socon maayo hanjabaada iyo quwat اlcibaara laa tadullu cala alxaq ninku inuu erayo cadcad ku dhawaaqo oo xoog bad indhahana garxiyo mikrofoonkana kuu gora xamiiskana indhaha caddeeyo fajixiyo yani xaq taas xaqu taas ma aha xaqu waa wax la arko wey ayb alam tara ana alxaqa talqaahu ablaja waanaka talqaa bail qawli lajlaja buui xaqu waa iska cadiya bannaanku yahay alam tara ana alxaqa talqaahu ablaja waanaka talqaa bail alqawli lajlaja yacnii qowlka baailkaa halkaaba kuu dhaafi maayo kaaba socon maayo musiibo wey shayga xaqa laakiin waa iska cadiya wuu kugu soconba hadda intaa yartay sheekhu sheegay way ku caddaan waa bannaanka iska taalla markaad xaaladda soomaaliya wixii ka jiray fiiriso nebi maxamed ummaddii loo soo diray uu la dagaalamay yaa ayuha nnaas quluu laa ilaaha ila allah tuflixuu umirtu an uqaatila naas xataa yaquulu nabigu u laha aad fiirsa nafsa fawaariqi yar baa u dhaxaysa amaa min xaysu shirk wاlkufri biاllah waa masaa darajawo idan kuwa haddii jahli loogu cudurdaaray waay jahli loogu cudurdaari ad lagugu cudurdaari maayo haddii jahli loogu cudurdaarina waa lagugu cudurdaari isku mid baa tiin dameer iyo labadiisi dhagood ninkii hayrkii loo xiiray oo aduguna soo qoysa tan ayadahan jabaadda ah wuxuu idhi hadday dhahaan buu idhi aayadahan aad soo sheegteen wayacbuduuna min duuni illaahi iyo maa nacbudhum ilaa liyuqaribuuna iyo aayadihii badnayd eed sheegayseenba dayib haddaad soo dareerisaan buui wuxuu ku yidhi aayadaha aad dareeriseen nasalat fii man yacbudu alasnaam asnaamta raggii caabudi jiray carab ku soo degeen haddaba hadday saa tahay oo nusuulku iyo sababu nusuulku iyo dadkii laga hadlaha ay kufaar mushrikiin alcarab oo sanam caabudu jiray ay ahaayeen kayfa tajcaluuna saalixiina midla alasnaam sideed awliyada iyo dadka saalixiinta asnaamta ugu mataasheen ood ugu masaasheen ood ogala mid dhigteen waa idin sidee mad waalantiin nimanyo am kayfa tajcaluuna alambiyaa asnaaman ama sibe sideed ambiyada oga dhigaysaan asnaam ma yaga asnaama ayib ambiyadu ilaahay asnaam kama dhigin ayaguna iskama dhigin raallina kama aha adaa ka dhigtay adigaa ka dhigtay nebiyullaahi ciise hooyadii ma ayaga yan la caabudo a anta qulta linnaasi itakhiduuni wa ummiya ilaahayni min duuni illah qaala subxaanak idan idinkaa ka dhigtay arbaab iyo asnaam iyo awtaan ka dhigtay ambiyadu iyo sulaxadu iyo awliyadu ahlu khayr bay noo yihiin ninkii salli iyo salaam le waan siinaynaa ninkii taraxum iyo istikfaarle waan siinaynaa kana agbixi mayno waxna weydiisan mayno siina mari mayno dariiq daaragtaan marayna mubaashir ah gooladahan ka leexda yaan lagu jabin halaq iyo abesudan iyo jilbis baa fadhiya nagnagta iska daaweeya sheekh wuxuu ihi fainahu fajaawih bima taqadam waa maxay waxaad ugu jawaabtaa kufaaru quraysh iyo mushrikii alcarab tawxiid urububiya waa ogolaayeen tawxiid ulcibaadaay ku khaldameen maxalu nisaacuna waa tawxiid اlcibaada waxay mushrikiin alcarab samayn jireen oo in awliyada iyo suulaxada la baryo ah wax la weydiista ah laga cabsada ah loo diiqa ah neef loo gowraca ah shar lala gala ah howlahaasay yaqaaneen rabbina u sii mari jireen jaahooda iyo shafaacadooda nafsa shay baad samaysaan werega caddaysaya hanjabaadda iska dayso soo idaa aqara markuu qiro ogolaado inay asnaam caabubi jireen waa sugan tahay dhagxaalay foor quraysh ay samaysteen awliya ambiya soolxay malagna waa caabud jinna waa caabudi jireen intaasoo nooc bay lahayeen nabigu kulligood u isku qabtay kulligood kii malaa'ig caabudi jiray kii ambiye caabudi jiray kii jin daba taagnaa kii dhagax daba taagnaa kulligood maxaa jamciya shirki bay wadaagaan kulligood ilmo shirki wey dhufsanayarahaasay wadaagaan marintay mataqaana xisaabta faractionka jajabka intii korka wa lagu qoro hoosta intan dhusanayaa laisku ururiyo hal meel laiskugu geeyo isku ururi kii jin caabudhaya kii malaa'iga caabudhaya kii ambiyo daba taagnaa kii awliya subaxalaatay len rajul saalixa buu ahaay ma ahayn malag ma ahayn nabina ma ahayn kaana rajulan saalixan yalitu sawiqa lilxujaaj soo ururi kulligood waxay iskugu tageen dhufsanayar la yidhahdo almudaacafu almushtarak baa loo yaqaanaa waxay iskugu tageen ashirku alabar idan halkaasay iskugu biyo shubatay mushrikiin weriga cadaysa iga daadha asnaam sanamku maaha dhagax iyo taalle basadhis sanamku waa makhluuq kasta makhluuq kasta oo xaquusan lahayn la siiy oy dadka qaarkii ku xadgudbeen hadduu asagu ku sii darsada xadgudubkaasoo asal u ahaaba oo asaguu yidhi aniga xaqa hallayso iyo xaqa rabbigay daaquud baa la yidhahdaa idan wax kastoo min duuni illahi wax la moodo xaquu rabbi khaas u lahaan la siiyay waa watan waa sanam waa taaquud awthaan wey qaaluu nacbudu asnaaman fanadalluu laha caakifiin inama tacbuduuna awhaanan watakhluquuna ifka ma hadihi tamahilu alatii antum laha caakifuun nafsa shay caalanka loo qallafahaye loo istaagay muxuu yahay sanam dhagax tuur iyo xaawataaki iyo markii ina cabdilla xasan la marahaya neefta laisku dhejin jiray maxay ahayd sanam weeye wathan weeye sawirka madaxweyneha jumhuuriyadda soomaaliyeed marka loo foorarsanay awthaan weeye min duun illahi wax la moodo oo la ixtiraamo tacdiim ligayr illah way aan uusan mudnayn ruux marka yaa baashi yaa lagugu sirin baashu waa fara badan tahay iska ilaali mawduuc wey sheekh kashfu lkhafa lilcajluni faafaahintiisa ka fiir wax jira ma ah fainahu idaa aqara mushriku hadduu ana alkufaara yashhaduuna bimidyada ku gowricel bishaqu ku soofaynaya midyada aad ku gowric soofaysa buur kow waxaad tidhahda horta ma ogoshahay kufaaru quraysh mushrikii alcarab tawxiidu ruwiy inay ogolaayeen ma ogoshahay mise maya hadduu enen dhaho aayadihii faylgeli ila qur-aanka waa taqaanaa ku dul ahri beedha ama waxaad tidhahdaa ilahay bay sirahayeen haddaad tidha ilahay bay sir haddaad gaaloodu haddaad horaan gaal ahayn kafarta alaan saacaddan ad ma ilahay wax ka qarsoon yahay ma ilaahayba waxay been ku sheegi rabbi ku mardabaynhayaan inay nabi maxamed khusr hayaan bu xujaysan lahaa qiritaankay qira hayeen tawxiid rububiya rabbi u xugaysan jiray inay kana rumeeyaan qaataan tawxiid ulcibaada qaataan ma ilahay baa unkiisa ka warqabin alaa yaclamu man khalaq wa huwa alatiifu alkhabiir qul laa yalamu man fi samaawaati walardi alghayba ila allah war niman yow joog haddaabaad haddaan horaan kaa shikaysanaa haddaabaad gaal tahay haddaan gool xabka kula waayana mar un baan doonaa haddayba ka cadday banaanka taalaaba iskaba wuxuu le qiraan marka wuxuu leey taas horta haska murma weligaa nagta joojiyey nimanka horta dabinno u qor way naga hoos baxday laftigaan inaana qabanin baan umalay waagi miyaan qaban ah. Ah, waa saas fainahu idaa aqara hadduu qira ana alkufaara yashhaduuna birububiya rabbinimada in rabbi kulliha lilah rabbinimada rabbinima waxay ku dul wareegaysaa almulk waalkhalq watadbiir saddexdaa asal bay ka kacdaa wayna fara badan tahay laakiin saddexdaasa asaas u ah alkhalq abuurida rabbibaa iskale wuxuu abuuray mulkigiisana asagaa iskale wuxuu abuuray maamulkiisana asagaa iskale lahaanshaha abuuridda maamulka usuusha rububiyo wey idan hadday rabbinimada oo dhan ogolaadaan wa annahum kufaaru qurayshna ma araaduu miman qasaduu ila shafaaca wa anahum kufaaru qurayshna maa araaduu maysan ka doonin ila shafaacata erge waxaan ka ahayn miman dulkii qasday ay u qasdeen ambiyadii iyo awliyadii iyo sulaxadii loo qasdi jiray ee la baryi jiray ee loo diiqi jiray ee loo nadari jiray kufaaru quraysh ama mushrika maxay ka rabeen madawaaddooday rabeen mise jahda iyo sharaftooday rabeen iyo shafaacadooday rabeen qur-aanka caddeeyey meelaha bannaan buuxi weeye maxaa kaa dhiman walaakin hase yeeshe araada wuxuu doonay an yufariqa ama an yafruqa inuu kala saaro bayna ficlihim wa ficlihi bima dakara fadkur lahu laba mid wey hadduu kuu qira buu sheekhu in tawxiid rubiya kufaaru quraysh ogolaayeen waa qodob haddana waxaad kala niqaashtaa kufaaru quraysh tawxiid cibaada ama tawxiid uliyay diidanaayeen ma waxay aaminsay ilaahya madax bannaan oo rabbi garab taagan oo awooddu leeyahay leh oo la mid ah oo iskood loo baryo madax bannaan baa jiray lahaayeen misane ambiyo owliyo rabbi maamo oo rabbi leeyahay abuuray ka adag yahay gacanta uu ku hayo laakiin ilahay isku fiican yihiin bay sii marhayeen taa hadduu ogolaado shufacaauna u ogolaado wuu ku dhex fadhiyaa marka mas madaxa laga dilaa dilaawoy dhurwaa ku dhacay dabin ku dhacay ama birta ay qabato oo kale on wey bir baa haysa meeshuu carila baa la rabaa laakiin wuxuu isku dayay in muxaawala baa'isa faashila oo ah wuxuu leeyahay annagu ambiyaan daba taagnayo awliya ayaguna dhagaxay daba taagnaayeen mushrikiin alcarab dhagaxyaan iyo geedo bay aadeen jamaadaad annagu axyaa cuqalaa awliya iyo ambiyaan daba taagana taasuu isku dayay inuu la yimaado idan wuxuu rabaa inuu yidhahdo mushrikii alcarab waxay ku caabudi jireen oo dhan ee shafeecada ay ka dhigan jireen waxay ahaayeen geeda iyo dhagaxyaan iyo iyo caro ay meel dhoobeen iyo taallooyin ruux noolba kuma jirin laa jin walaa insi walaa malaa'ig walaa ambiya maysan caabudi jirin maysan beri jirin shafaacaday sheegan hayaanna shafaaca fi اlasnaami wاlawhaani wاljamaadaati wاlashjaar wاlaxjaar bay ahayd annagu laakiin shafaaca iyo jah iyo sharaf minman yacqil awliyaa sulxa ambiyaan daba taagannahay idan shataana bayn alcaskarayn bay dhahay waa kala baxsannahay maytadaas ku qasan waabiyoy wahaabiya meetiyaan lasku qasin bay dheh siiniisaad waa la kala soocay sheekh wuxuu leeya la hadal fadkur lahu tan dambe ee uu sheegay waxbaan kala saarahaya ah walaakin in araada hadduu doono an yafruqa aw an yufariqa inuu bayna ficlihim ficli lmushrikiin mushrikiin alcarab wa ficlihi ficli mushriki zamaanina hada bimaa dakaru wuxuu sheegay faariquu sheegay waa maxay in asnaam iyo jamaadaad ay ku hore daba taagna annaguna cuqale iyo axyaa awliya sulaan daba taaganna fadkur lahu waxaad u sheegtaa buur way ka maqan tahay laba shubbay ugu dhacaysa waxba fahmi maaye ana alkufaara gaaladu minhum waxaa ka mid aha man yadcu lasnaama asnaamta ruux barya oo u yeedha qaaluu nacbudu asnaaman fanadalu lahaa caakifiin inamaa tacbuduuna awhaanan watakluquuna ifka maa haadihi tamahilu alatii antum lahaa caakifuun way lahaayeen qayb asnaamta laakiin hadihi alasnaam nafsuha asnaamtan lafdirkeedu waxay ka soo jeedaa min sulaxaa warijaali saalixiina wliya kibaar xadii ibn cabaas fi saxiix bukhaari soo daa yun kaa baxsan wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaaca walaa yaquud akhri aayadda hoosteeda tafsiirka ibn kaiir meel kasta kala soobo adarka ibn cabaas baa kugu rakiba ayb nin qureysheedoo yaqaanaba dhaqanka qureysheed wuxuu dhihi jiray ninkii doonahaya tolkay ceebtood inuu ogaada ancaam ha akhriyabu ceebta ay tolkay dhex fadhiyi jireen buri quraysh wax rabbi roge weeye kuwii ruka hadlaayahay ancaam ha akriya buu daraasi ancaam wa qaaluu haadihi ancaamun wa xarfun xijr kala saar hada lishuraka hada lilah inta nasiib kuma laha waxbaa la kala qoondayn nafsa shay waa naqaana soomaliya xubinkan waa xubin dumareed kan keliwey waa ka caganahay jilibka annagu ma cunno shanshada lama taaban karo geeda aan la shidanin baa jira qabaa'ilka qaarkood aysan shidanin oon xaabo iyo qoryo laga dhigani oon dabal gelinayn neefkii kaa dhinteed gowracatay hilibkiisii kuma karsan karta hadduu kaa uro dixiraha kaa galo ilaa aad qori kala hesho jacjacal iyo meelahaas aad qansax iyo meelaha galool iyo qor calooto bisiq oma dhowaan karti reerahaan amminkan aan geedka bisiqa ag marin baa jira dadan xubnaha jir xoolaha qayba ka mida ah cunin baa jira istiqdaara ah waa meeshiisa dad baa aan la qabsana ama aan barin oon arki jirin ee waxaa jira qaybo looga caaganya oo xaaraam ah oo diiniyan loo diiday oo weliba ninka cunay qoyskaa ka dhasha waxaa loo arkaa nin kharimay oon dhaqan lahayn oo wecel aba oon hataa nasabkiisa waxaa la gelinayaa shiki baa la gelinaya maba ah reebel baa lele ninka asaga maxaa yeelay shan shuba cunaa shan shub jabiyey ma waa la cuni karaa waa lama jabiyo waan khalday shanshada lama jabiyo waa la cunaa waa laga deeranhayaa laakiin haddaad dhag aad dhuuxeeda la taabato maba tireerkaba nafsashay suuratan caam hawshay samayn jirtay hawshay ka hadashay carab soomaaliya tif bay ka tahay intaan aqaanaan ka warramay laakiin duqoyda waaweyn hala weydiyo shmumin iyo shaabukar iyo alla weydiyo ayb idan asnaamta qayb caabudi jirtay baa jira wa minhum min kufaari quraysh man yadcu lwliyaaa awliyada qolya caabudo u yeedhataa jiray marka fabatala niqaash wey asnaam besa ma ahayn nabi maxamed kii weli caabudahay iyo kii sanam caabudahay iyo kii jid daba taagna iyo kii qaala allahu fiihim wuxuu rabbi ka yidhi kuwa awliyada baryahaya ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim اlwasiila ayuhum aqrab wayarjuuna raxmata wayakhaafuuna cadaabah ina cadaaba rabbika kaana maxduura aayadda awalkeeda hore caddaynhayo qul idcu ladiina zacamtum min duunih falaa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila qur-aanku asagaa isfasiri wareega caddaysiyo wasiilo wasiilo iyo ahlu qaabuur kulugeyni qabuuriyo qulna maxaa ku tahay udcu ladiina zacamtum min duuni barya oo u yeedho u qayyada kuwii aad ilaahay sukadii baryi jirteen yadcuun haddaad qur-aanka ku aragto ducaau mas'alana way noqotaa ducaau cibaadana way noqotaa wa ducaau alcibaada waxaa ka laazima ducaau lmas'ala ducaau lmas'ala waxaa ka laazima ducaau alcibaada ducaau mas'ala waxaan oga jeednaa addoonku hadduu rabbi wax ka magan galo ama rabbi wax weydiiyo jalba nafcin aw dafca durin rabbi uu weydiiso ducaau mas'ala loo yaqaanaa haduu rabbi u caabudo oo cibaada la yimaado rajaaa hawaabih wa khawfan min ciqaabihi ducaa cibaada loo yaqaana labada kala baabayta dhiba malaha waa intaan un su aad rabbi weydiisay inuu wax ku siiyo waxaad ka cabsanna uu kaa maangeliyo baryadan waxaa layidhahda barya la ducaau mas'ala haddii aadan dhihin ilahu waxaa isii laakiin waa tukanaysa waad soomaysa waad salaadaysaa zinadaad iska ilaalin waa isdhawraysaa hawlaha maxaa u samay in aakhare aad naar badbaado jannana aad hesho rajaaa hawaabihi wkhawfan wa khashyata ciqaabi haadaa ducaa cibaada loo yaqaana labadu waa islaazimaan ma kala tagaanba maadaama ay islaazimaan oo ducaau mas'ala ay ka laasimayso ducaau cibaada sidaasuu nabigu yidhi adducaau huwa alcibaada idan yadcuuna markuu qur-aanka meeshaad ku aragtaba bimacnaa yacbuduunay noqon wa bimacnaa yas'aluunay noqon wa bimacnaa yunaaduunay noqon wa bimacnaa waxay noqonaysaa yadcuunada caadiga ahayd intaasoo aduu ducaau mas'ala iyo bay u kala jabaysaa marna adaan ducaa cibaada marna waxay ku cadaan ducaa masala waa lafdiga yadcuuna qur-aan ku yimid ama tadcuuna o dhanba marna muxtamil amrayn bay noqon kolba siyaaqa aayadda unbaad fiirinaysa u yeedhaalay qolyahaad baryaysay alla sukadii falaa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila inay dhibka idinka faydaan ma awoodaan xaraf ma dhaqaajin karaan maa yamlikuuna min qadmiir ayb walaa leexin idin garan meel kale ay ku dhuftadha ma awoodaan ayib ulaa'ika kuwaas aladiina kuwaasoo yadcuuna ay baryahayaan waxaa laga hadlayaa damiirka ulaa'ika malaa'igtii iyo awliyadii bay u laabanaya ambiyadii aladiina ayagu ambiyadi baa laga hadlaya yadcuuna waawuljamaacahan waxay u laabanaya caabidiinta kufaaru quraysh baa laga hadlaya markaas wowga dambe u ceeli kufaaru quraysh yadcuun wowgan hadda kugu horeeyay mushrikii alcarab wey ulaa'ika aladiin kuwa ayaga yadcuuna ay baryahayaan mushrikada ay baryayso yabtaquuna ayaga laftirkoodaa dhalbahaya malaa'igta iyo ambiyadu laga hadlaya tan dambana ambiyada wey yabtaquun lilanbiyaai waalwliyaai wasulaxaa yadcuun damiirku likufaar quraysh wa kullu mushrik markay aayaddu iska kaa galangelin kuwa ay baryahayaane malaa'igta cusayr iyo ciise iyo ambiyada owliyada ah ayagaaba addoommo oo masaakiinahoo rabbi baryahayo wey in asagu rabbi daba ilahay ku naftu hayso adahoo ku dabadhega rabbi aad rabbi baa gacan ba idan maxaaba nin asagu yaaban oo rabbigii caabudahay oo rabbi baryahay oo ama weliah ama saalixa ah, aad nafta iskaga bixin maa ilahay keliga aadi horena waxaa la soo sheegay laa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiilan marka markay saa tahay iihaan meesha ku jira baa rabbi meesha ka saaraya yaysan awoodine madad xunxunba madad kharibanba ma ahlu sharba maye dad wan wanaagsan oo ahlu khayra wey inay ahlu khayr yihiin ilahay ba haryabeenba baryaan oo caabudaan laakiin kuwan caabudaya daba taagan baa mushrikiina ah. musiibadu iyo dacwo cilkan weeye me kuwana dhibka keenay amaa kuwan ahlu khayr bay ahayn wey yabtaquuna waxay dalbahayaan oo raadinayaan oo jirinhayaan hadya habeenba ilaa rabbihim rabbigooda xaggiisa alwasiilata u dhawaasho alqurba wazulfa ayuhum koodii aqrabu alla u dhow yaa ayu lacmaal acmaasha keebaha rabbi u dhow oo ku dhowan bay raadinayaan ayu camalin afdal min acmal wa ayu wasiilatin aqraba min wasiilow lafdigan ayuhum ciraabkiisa waa cawiis wey ilaa lix qowl bay mufasiriinta geliyaane a isku dhiban ayna hadda igu dambaajinina ka soco muhiimaddu waxaa weeye kuwaa la daba taagan yahay la caabudahayo alla sokodii ayaga laftirkooda rabbi caabudo daba taagan oo ilahay caabudahayo baryahaye maxaa idin daba dhiga wey maa siday rabbi u caabudeen u caabudaan yabtaquuna ilaa ayuhum aqrab wayarjuuna raxmatah ilahay naxariistii bay ku daraynayaan wayakhaafuuna cadaabah ina cadaaba rabbika kaana maxduura lilwliyaa'i wاsulaxaa'i wاlanbiyaa'i iyo walakum waxoo dhanba ha iska ilaaliya way idinkuna cadaabka rabbiga ka digtoonaada ambiyadu waxay ka cararayiin cuseyr iyo ciise ka cararhayaan iyo awliya sulaxadu ka cararhayaan ka carara laakiin cid cid ma bari karto bidaliil qul idcu ladiina zacamtum min duunih falaa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila warku war iska cad weeye sheekhu marka wuxuu rabaa inuu jabiyo mushrikiin zamaanihiie la taagnaa mushrikiin kufaar quraysh waxay caawi jireen asnaam iyo dhagaxyo kuwan maxay yihin ulaaika layadcuuna meelkii la soo yidhi qul idcu llahi zacamtum min duunih falaa yamlikuuna kashfa duri cankum ulaaika yabtaquuna akhri ayiga tafsir soo qaat nafsa shabe kuwa cadaynaya mujaahid wuxuu yidhi ulaaika la yadcuuna waxaa weeye yabtaquuna rabbi musli waxaa weeye waa cusayr iyo ciisa buy waalmalaa'ika cusayr oo yuhuud caabudi jirtay ciisa oy nasaaro caabudi jirtay malaa'ig oy kufaaru qoysh qaybo kamid ah caabudi jireen iyo keyrkood yabtaquuna cusayr iyo ciisa iyo malaa'ig ilaa rabbihim alwasiila qataada wuxuu yihi alwasiilatu hiya alqurba wazulfa ayib idan waxaa weeye alaa ina awliyaa ilaa laa khawfun calayhim walahum yaxzanuun soo uroriyo aayaddan muxkamka meel ka geewey sanka kaa gelaysa ayib meelaad ka marta lama hayo walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala maratin wa taraktum maa khawalnaakum waraa'a duhuurikum wamaa naraa macakum e eekaada meesha wax ka socda shufacadii aad adduunka waaga sheegi jirta awey baa rabbi leh waxa la isweydiin aakhiro waxaa weeye carabay shufacadii keena la odhan mahay ilaahyi aad keligood caabudi jirteen ee u sujuudi jirteen eed rabbiye ka dhigteeneed gooni shantaasoo rabbi aad samayseenee ka madax bannaan rabbigay la odhan maayo rabbi xaqiiqadii u cabiraya maxay lahaayeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna hadda waxaa leey wamaa naraa macakum oo ma jeedno awey awey xaggay ka baxeen shufacaa'akum aladiina zacamtum annahum fiikum shurakaa'u mise shufacaa baa eedahay ah, idan aw baa leex nimankii shurakaada rabbi wax la wadaagaad sheegayseen ee jaha loo sii marhay eed jirteen hadda ma aragni cagay ka baxeen shufacadii ma faryada dirxi ka baxeen sidii jinkii awey saas ninkii saalixa ee wanaagsanaa suuratu yaasiin lagaga sheekeeyey wamaa liya laa acbudu aladii fataranii wa ilayhi turjacuun a atakhidu min duuni aaliha in yuridna araxmaanu bidurin laa tugnii canii eeg hadda su u fahansan tawxiidka carab iyo kufaaru quraysh iyo kuwii ku horreeyey jamiica almushrikiinba waxay yidhahdeen jireen muxuu ahaa shafaaca iyo jah bay ahayd xataa wuxuu leeyahay raazi mushrikiin alyunaan gaal oo dhanba asnaamtan iyo wax taagan ad arkayso rag baa laga ursanaya hore oo waaweyn dhagaxan cidna ruux baniaadamka u ka caalmay u dhagax daba istaago boqon musahabala ha noqonin bu dhagaxan waxa loo daba taagan yahay waxbaa laga urunhaya ramsi iyo tusaale u yahay dhagaxii xaawataag maxaan u xurmayn jiray gabar mujaahidadu oo iyadoo ilmahooda dagaalantay oo waddanka xoreysay baan ka ursanayna soo saa maa dhagax tuur waxaa loo daba taagnaa nin xoog badan oo muruq weyn oo dhagaxa tuuri jiro mustacmire ee gumaystayaa la halgamay ee meesha dhagax tuur ma joogo dhagax la sameeyo loo dhodhoobay iyo bir iyo macan waagi dambe aan ka diirannay baa meesha ku yaalla waa ogtihiin soo saa maa meesha waxbaa laga ursanaya sheekh ruux ma ruux bani aadana way caqli leh markay ha u qadanin bu in dhagaxan keligii la maagahaye meeshan waxbaa ku jira geed iyo gudin baa garramay dheen soomaaliya gudinta wax goysa iyo geed baa garramay geed wuxuu ihi gudinay imaada goyseeni gabalkiibaa kugu jirab gudinta moogtahay daab geed lasoo goya baa la geliyaa daabka loo qabsadaa markaasaa geedka la gooyaa gudin keliya adi lasoo qaado geedka kab kab laga siiya wliga weliga dhaqaajin mayso waxbana ma goyn karto imaada goyseeni aniga gabalkay iga mid ah baa kugu jiraad ugu dilaysaawo idan dhagaxan iyo hawlahan la daba taagan yahay gabol awliya laga ursan hayaa meel hore hawl ka soo socota marka hawsha iska ogow <clears throat> laa tuqni canii shafaacatuhum shay-an buro walaa yunqidun imana korin hayaan i badbaadin mahayaan waxbaana ergadoo ii tari hawshu marka laysku haysaay waa hawl erga weeye shafaaco iyo jah iyo sharaf iyo weji la qoraxaystay wax laisku hayo intay marka mushrikiin alcab lala taagnaayeen baad soomaaliya la taagantihiina garta inoo kala xadhow ayib gar walwada islaam wayadcuuna waxay baryi jireen asnaam bese ma ahayn dhagaxyaal iyo geeda base wayadcuuna ciisa bna maryam wa ummah nabiyullahi ciisa iyo hooyadii bay baryi jireen waqad allahu tacaala ma lmasiixa bnu maryam ina maryam muusan ahayn ilaa rasuul waxaan rasuul ka ahay rasuul weeye bashar waa yahay ee hawshiisa u badan loo soo dira laga hadlaya ilaah ma aha qad khalad min qablihi rusul hortii rusul baa intaasoo rusul saddex boqol iyo dhowr iyo toban rasuul baa ka horraysa asaga nabi baa u dambeeyey wa ummu hooyadiina sidiiqatun haweeney iimaan weyn wey rumayn badan alla rumayso isdhiibtay oo hogaansatay wey hadday rusul yihiin hadday ilaahyaa yihiin cad wey meeshan dambe hadday nabi ciise iyo hooyadii laba ilaah ama laba rabbi yihiin waa la baabi'inaya rabbi raashin oma baahana baahina ma qabato wey ilaah waa haniyun cala alcaalamiin ayb ma uriidu minhum min risqin wma uriidu an yuطcimuun kaanaa waxay ahaayeen ciise iyo hooyadii ya'kulaani طacaam bay cuni jireen raashinkay raashin ruux quutayna suulihii musqul buu u baahan yahay xanuun iyo jiraa qaban ruux bini aadamno bashara weeye acraad iyo axdaad baa ku iman waa ruux bini aadam ah amaa alluhu waxaa lagu yaqaana haniy idan ruux raashin cuno waa ruux baahan maxaa u cuntay baahi baa kuu geysay idan baahane ilaah ma noqdo rabbina ma aha yani qur-aanku suu u tilmaamahaya xujajka baraahintan tawxiidka war iska cad maxaa loo keenay hadda kaana iyo mashkashaka raqisaha ma khabar lagaaga warramay inay rashfucuun jireen ba taariikh macluuma taarikhiya miya maya waa macluuma tawxiidiya burhaaniya caqliya bannaanka taalla ruux raashin cunay baahid u geysay qabaa baahanana rabbi ma noqon karo allana ma aha ruux raashin cunayna in wixii nacfiya markuu gala qashinka meel lageya loo baahan yahay idan rabbi isma keeni karta kala daaya wey undur baa nabi maxamed eeg kayfa nubayinu lahum saan aayaadka uga caddaynay eeg baa lay intanaaba kugu filan way kaanaa yaakula acaam inay rasuul nabi ciise ahaa hooyadiina mu'minad ilaahay rumayso eh, rumayn badan ay ahayd xaggana bashar iyo bani aadama baahda oo wax cuna inay yihiin baa lagu cadday uma dur haddana fiiri baa saan aayaadka ugu caddaynay wax u sharxaynay iyo sida rabbi u garamarinayo eeg baa uma andur anaa yufakun meesha loo loosany eeg ba aggaas loo lesa waba garamari xaquba soli maayo way ka boodi way ka karoodi war xaqu ha ku galo qul waxaa tihi atacbuduuna min duuni illahi ma laa yamliku lakum daran walaa nafca wallahu huwa samiicu lcaliim wadkur lahu u sheeg haddana weliba intaa kaga hadhin dhagaxyaal besna ma ayna iyo geedee awliya la caabudi jiray maxaan kuu soo sheegay ambiyaan soo sheegay ciisaan kuu sheegay oo ummuhu sidiiqa la sheego awliya ilahay ama calaa bacdi lin waa nabi ba laleeyahay jamaca min ahlicilmi waxay leeyihin nabiyad bay ahayd calaa khilaafi fi masala sida raajixana waysan nabi ahayn wey ayib maxaan kaloo kuu soo sheegay in awliye la caabudi jira kale xusayr ka mid yahay ayib ambiye la caabudi jiray ciise ka mid yahay malaa'ig la caabudi jiray waa la soo sheegay bal fi saxiix waxaa ku sugan min riwaayat eh, cabdillahi mascuud miyo hamse ibn cabaas in ulaaika la yadcuuna yabtaquun ilaa rabbihim alwasiila ay ahayn niman jin ah jin baa la caabudi jiray quraysh caabudi jirtay qaybo ka mid ah jinkiiba markuu nabi maxamed la diray buu islaamay tawxiidkii bay dhegaysteen sharxii nabi maxamed waaba islaameenba kufaaru quraysh jinka ay jaahiliyada caabudi jireen bay iska daba taagan yihiin jinkanu waa islaamayba jinkan ay caabud hayaan ay baryi hayaan ayagaaba haryahaba ilahba ilahuna cadaab ilaahu jannana sii ilaahuna najiya ayagii baabaa naftu haysaa oo wixi horaan galeen ka cabsanhay kuwo faruqdheesoo juhalo waxba la socon nimanka bay daba taagan yihin waa nimanka waa hore islaamay waa toobad keeneen hawl noo taallama ay taagan yihin annagu kuwi baan daba taagana warba uma hayaan juhalo jahli baa ku dhammaadeen marka waa iska caddahay tafsiirkaas saxaabigana aayadda in lagu fasiraaba ka fiican inta hadduu diido malaa'igtii mid iga doonaysa ambiyaan kuusoo sheegay awliye caleena waan sheegay mala'ig miad doonaysa iga dhegaysa buuri wadkur lahu qawlahu tacaala u sheeg way ma ka booda qul a tacbuduuna somaana akhrin aayadda qul waxaad tidhaha nabi maxamedow atacbuduun ma waxaad caabudaysaan istifhaam weeye tawbiikh xaggana taqriiri ah inay sameeyaan baa lagu qirhayaa waana lagu canaanaan taqriirku waxaa weeye inay waxaan sameeyaan baa lagu qiri mana diidi karaan beentoodu waa og inay sameeyaan aaniyan canaan baa loo jeedinhaya atacbuduuna min duuni illahi alla sukadmi waxaad cabaydaysaa maa shay laa yamliku aan idin hananaynin lakum idinka daran wax dhib ah walaa nafcan wax dheefa wallaahu allahna huwa asagu assamiicu maqlaha waa asaga wax maqla ama maqalka badan alcaliimi ogaalka badan wadkur lahu qawlahu tacaala maxaa yeelay hadduu ilaahay ogaal badan yahay danihiina u sheegta asagaa dhibkiina oge hadduu maqal badan yahay xogtiina u gudbiya ayib maxaa idinka maqan ood ka doonaysaan awliya ambiye iyo sulxa laga doonahaya wadkur lahu qawlahu tacala u sheeg wayowma yaxshuruhum nabi maxamed oga sheeka ummadda yowma maalin yaxshuruhum rabbi isku keeni doono caabidiintii iyo wey jamiican kulligood xaala yihiin dhammaan waa lasoo ururin dadka wax caabudi jiray mushrikiin alcarab iyo kayrkoodba iyo macbuudiintii la caabudi jiro malaa'igtii ah uma yaquulu kadib rabbi wuxuu ku odhan lilmalaa'ikati malaigta baa la kaalaya mushrikiin alcarab quraysh baa lasoo ururin iyo kayrkood wixii gaaloobay halka soo fadhiista malaigtana waa loo yeedhi gartayaa qaadaya allah subxaana wa tacaala xakam alcadl in allaha huwa alxakam alcadl waxaa la odhan ahaulaai istifhaamu taqriirin wa tawbiiq wey ahaulaai kuwan iyaakum idinka miyay kaanuu ahaayeen yacbuduuna kuwa idin malaa'iga garta qaato oo nimankan kufaaru qurayshi mushrikii alcarab waagii adduunka la joogay ma idinka idin caabudi jireen ilahay waa og inay caabudi jireen ayib qaaluu malaa waxay dhihi subxaanaka alla adaa nasahan shirki adaa ka nasahan cid wax kuula wadaagtay cibaado ma jirto anta waliyunaa gacalka iyagu waa adiga min duunihim sokodood adaa naga og og oo xogtadanada haya oo gacal iyo ahal noo ah mawla noo ah nimanka anagu shuql beri baan ka nahay wey waa tabaru anta waliyunaa min duunihim min duuni kufaari quraysh aladiina kaanuu yacbuduunana kuma jiro waa iska waa lagu takoorahaya hangool baa lagugu qabtay ila horaan ba daalin baad ahayd war haddee gartar dhirda oo nimankan waxbay caabudi jireen oo ku daaleen ku lafa jabeene haddii idinku aad tiraan namaysan caabudi jirin adaa gacalka ayaga weliga ayaga ah oo weliyulmuttaqiin allow adiga ah kuwan annagu beri baan ka nahay xadhiggana waa kala go-an yahay nimankan maxay ku daaleen gartan waa in la sheego bal kaanuu yacbuduuna aljanna bayn malaigtu bal iska daana ilahay in annagana caabudi jireen yacbuduuna aljin jin bay caabudi jireen akaruhum badankood bihim jinka ayay muminuna aaminsan yihiin soomaali maay aaminsan aabaseere ma taqaana minkis ma taqaana iyo ardooyin ruuxaan fuqbalaala ma taqaana maxay yihiin dadka la jiray wey haddaa la caabudaa idan maxay se u caabudi jireen kaanuu yuiicuuna hayaana aljin huna ashayaain wey aljin huna ashayaaطiin ama waxaad tidhaahdaa jinka caadigaha wey isu keen kulli kaanuu yuiicuunana ashayaaiina fii cibaadatii iyaanawn shaydaan baa yidhi malaagta caabuda jin baa yidhi malaagta caabuda jinka iyo shayaadiinta bay addeeceen saasay nagu caabudeen idan amarka yaa iska laha cibaadada amarka yaa bixiyey oo wareegtadan keenay ummadda u xayeysiiyey u qurxiyey shaydaan idan alcibaadatu xaqiiqatan lishayaaiin waljin laa lilmalaa'ika sida garta u riteen somarti malaigtu garta waa caddahay ilahina hawshaas waa qirahaya subxana wa tacala wdkur lahu usheeg qwlahu tacaala u sheeg faqul lahu halkaas aynoo joogto adaa bilahi towfiiq sibaad